bismillahi raxmaan raxiim subax wanaagsan saaxiibayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka falaqaynta wararka idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho isbitaalka takhasusiga ah ee soomaali suudanes sida uu horey ugu guulaystay saddexda sane isku xigta abaalmarinta isbitaalka ugu fiican soomaaliya ayuu u hantay quluubta bukaanada soomaaliyeed waxay heleen baaris qalliin daweyn iyo talooyinkii ay u baahnaayeen mar kale subax wanaagsan saaxiibayaal waa subaxnimo arbaca ah taariikhdu waxay ku beegan tahay saddexy labaatanka bishii sideedaad sannada labada barnaamijka falaqiinta waxaanu kusoo qaadan doonaa afar iyo labaatankii saaci lasoo dhaafay weeraro kala duwan ay kooxda al-shabaab ka fulisay qeyba ka mida ah muqdisho iyadoo weerarkii ugu dambeeyey ee xalay ku qaaday saldhigga degmada kaxda ee gobolka banaadir qodobkaas ayaan ku faaqidi doonaa barnaamijkeenna maanta sidoo kale xubintii kalaman ayaad ku maqli doontaan oo mar kale iyo falaqiynta وما shardi kuma xidhno waa shay nagu qaaliye nabaddu shardi kuma xidhno waa shay nagu qaaliye duulkii bala naga shinsada waa hagaag saaxiibayaal mar kale kulan wacan oo wanaagsan ayaa idin leenahay haddii aynu ku bilowno weerar khasaare geystay ee kooxda al-shabaab waxa ay ku qaadeen xubno ka tirsan saldhigga degmada kaxda ee magaalada muqdisho waxaana weerarkan ka dhashay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac waxaa la sheegay in weerarkan ay ku geeriyoodeen laba ka mid a ah askartii ilaalada ka ahaa saldhigga iyadoo sidoo kale khasaare la gaarsiiyey kooxdii halkaasi weerarka kusoo qaaday sidoo kale kooxda waxa ay saacdihii lasoo dhaafay ay qaraxyo ka fulisay qaybo ka mida ah muqdisho iyadoo sidoo kale hoobiyaal eh, xaafado ka mida ah muqdisho ee eh, ku garaacday eh, haddaba qalqalgelinta amniga caasimadda saacdihii lasoo dhaafay falalkaas amni darre ee ka dhacay iyo siyaabaha lagu xakameyn karo ayaan wax ka weydiiyey maxamed xadir nuur oo ka faallooda arrimaha amniga iyo siyaasadda Ah, bismillah mahadsan tahay eh, runtii muqdisho beryihii ugu dambeeyey soo kabanaysay oo aan dareemayna inay helaysay xasilooni iyo kala dambeyn waxaan isindaraha in yani waxyaalihii dadka soomaaliyeed dhibahooda ay sii hilmaamayeen dib usoo noqdaan taasoo ah in magaalada qaybo ka mid ah ee qaraxi ka dhacaan inkastoo dadaal xoog badan la sameeyey haddana eh, waxa waqtiga kusoo beegay ayaa su-aalo badan laiska weydiinaya marka waxay arrin eh, u baahan in dib loo fiiriyo lagana taxadaro yani si ay wax ku dhacayaanna Eh, si gooniya ah, maaragtay eh, il gooniya loo yeesho marka la eego siyaabaha kala duwan ay u dhaceen haddana uma khasaaro badnayn waxaa xalay ay geystay kooxdu weerar ay ku qaaday saldhigga degmada kaxda maxay kula muuqdaan adiga ahaan maxaa maxaali ah, saa ognahay dagaal xoog badan ayaa hadda ay wajahayaan eh, kooxda caqabada ku ah nabadda soomaaliya dabcan inay muujiyaan inay inay naf leeyihiin waa isku day ayaga khaas u aha se yeeshee Eh, inay waxaas dhacaan ayay dadka soomaaliyeed jeclaysan magaalada muqdisho eh, gacan adag baa lagu qabtay boqol kiiba boqol aadaa loo kelin karay marka wax ka maqnaa ama maaragtay eh, la filayayna ma ahaysa hore kuu sheegay marka khasaaraha geystaan amayaysa geysanayn lakin waxaa muhiima in yani dhagaha dadka la ilaaliyo in waxyaalaha noocaasoo dhacayo arrinta xamuujinayo in maaragtay la xakameeyo dabcan waana hubaa in la xakameeyo haddana in si weyn gacan loo saaro Eh, waxaa ah, qaarkiisna waxyaalaha oo normale eh oo magaalada ay saa hore kugu sheega ka imaamaysa waayo eh, inkastoo haddana ay wax dhaceen haddana dadaal ma yara waxaan is odhan karaa marka gamis xagga ciidamada amniga ayaan is odhan karnaa inay maaragtay ay muujiyeen yani tilaabadii loo baahnaa ay gaabinayaan waxaa sheegtay inaan loo baahnayn weerardaas dhacaya haddana waa ay soo noqnoqdaan markii muddo laga nastaba sidee lagu xalin karaa marka waxay ku xiran tahay in qorshe amni oo xoog badan oo gobolka banaadir ah la keeno in aragtida ku aadan amniga dalka in maaragtay si weyn loo qorsheeyo loona diyaariyo waxaana wax oo moogtahay muddo dadkan la dhaqmaayeen waaye inkastoo maalmihii ugu dambeeye laga sii guurayay haddana in dhaqanka noocaasa ah, in maaragtay meesha sidii loogu saarida la xoojiyo in howlaha eh, maaragtay eh, ama hay-adaha ama sistamka guud ee gobolka in laiskugu geeyo awoodooda eh, marka waxaa keliya marka oo aan isodhan karnaa waxaa waaye waxa keliya loo baahan yaha waqtiga waxay tahay in lala yimaado qorshaha guud ee xagga amniga caasimada in la dejiyo istraatiijiya waxaan lagu hortegayo in la xakameeyo waddo kastoo ay waxaan ka imaan karaan si guudna maaragtay gobolka banaadir hay-adaha amniga iyo dhammaan dowladda dhexe in laiskugu tago waa caasimadii meeshaan waa maraajid dalka waxaa loo baahanya ah, mar walba in laga taxadaro in la ilaaliyo dhagaha dadka in khasaarada laga weecdo in dhibaatooyinkii hore u dhacay si dib usoo laabto hay-adaha amniga wax walba ay u sameeyeen sidii ay u xakameyn lahaayeen amni darrada muqdisho waxaa loo sameeyey ciidan gaar ah oo ka hortaga eh, waxyaabaha amni darrada ah ee magaalada ka dhici jiray eh, marka laga soo tago inay yaraadeen haddana xalkii ugu dambeeyey ee dowladdu ay u samaysay waxa uu ahaa saddexda kun ee ciidamada ah ay u xil saartay maxaa kaloo markaa la gudboon inay dawladdu ay samayso soomaalida dhaqan waxay uleeyihiin marka ay muddo shaqeeyaan eh, caajis badana ku dhaco marka mar walba waxaa loo baahan yahay in abdate eh, waxliyaa lagu sameeyo oo la casriyeeyo oo dhiirigelin iyo maaragtay canaan iyo dalaxsiin la daba taagnaado eh, askariga soomaaliga marka uu arkay in shaqadii ay fadhiisatay ama ay meel fiican marayso wuu seexdaa markuu seexdana waxaa dhacaya in fursado badan oo noocaano kale ay dhacaan marka fursadahaas kooxahan ay samaynayaan si looga hortago waa in askarta mar walba la abdate gareeyaa oo maaragta la cusboonaysiiyaa oo la korjoogtayaa oo la dhiirigeliyaa oo istraatiijiyad cusub hadda loo keena si ay hawlahaas oo dhan aysan u dhicin in mar laba ay soo laabtaan baa keliya oo keenaya marka dira ciidan caasimada kumbayara awoodo aad u fara badan baa magaaladan ka shaqeeya saa hadee waxaa keenaya isku halaynta iyo isdhigashada ayaa waxay keenaya in waxyaalo badan oo maaragta qalab oo hadda dhacaya ay dhacaan muqdisho afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay falal amni darro oo aada u badan ah ka dhacay haddana ilaa hadda lama sheegin cid loo soo qabtay taasi maxay ka dhigan tahay iyadana ah, dabcan eedda waxaa qaadanaya taliyaasha ciidamada oo loo baahan yahay shaqada ayaga loo idmaday ayaga ah, gacanta ku haya ayaga laga raba marka inay wax kastoo maaragtay eh, gobolkan ka dhaca lagula xisaabto haddaaysan jirin yani falalka dhacaayo cid wax laga weydiiya dee wax iska noqon wax iska caadiya oo laiska fududeysto qof walbana mas-uuliyad gooni iskama saara marka waa in lagu laga weydiiyaa lagula xisaabtamaa waxay waxaas ku dhacayaana su-aal laga weydiiya caasimada waa magaalo yar runta marka laga fiiriyo magaalooyinka qaarkiis ee wadooyinka laga soo gala kooban yihiin in haddana ay waxaan ay dhacaan oo ayadoo ciidamo intaasoo kun oo ciidan ay joogaan waxdee dadka soomaaliyeed ay isweydiinayaan waaye sababay ku dhacayaan marka waa in saraakiisha ciidamada hogaamiyo laftirkooda eh, lagu ciqaabaa laguna eh, su-aalin lagu weydiiya waxay waxaan u dhacayaan waa midda keliya isleeya marka wax badan ayay xal og tahay oo meesha ay ka saari doontaa in waxaan soo laalaabtaan maxamed xadir nuur oo ka faallada arrimaha amniga iyo siyaasadda ayuu ahaa waxaan wax ka weydiinayay falalkii amni darree saacadii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimada dalka iyadoo kooxda al-shabaab ay weeraray iyo qarxi ka fulisay gudaha magaalada muqdisho afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada walle waa dhab

waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartaayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyey allay leedahay ayay ka soo kacay hayay hurdada lamaa bogto horseed lamaa naste hwlgalay hwlgalay miyaa ka yeedhay warsangaylolaadama goradaasana warwarka waa dhiftintiine dhambaalkiinna caddeeya aryaada waahay ogeedee wixii ciidan dowladeed galmudug ku gurguurtay bandhig-hubeedka reer galmudug soo bandhigeennahe waa dayayseen nimanka cagaha celi waayaa la yidhi mahay maqlaan waa lagu soo socdaa dhawaa ka kudaan dadweynihii ay isku diri jireenna iyo kay ku dirmeen soo baxa waa cararneen nala carara mugay dhaheenna balaayaha idinla carartay dhaheen hadda warma yaale hayaay hayaay hayaay kasoo kacay hayay waleemaahi war cabdullaw caws weyne iyo webxood dufaaca shabaab ugu adag aheed markii ay ka carareenaa la ogaaday horta in ciribtood go'day waxaase ugu dareed shacabkii caws weyne markii ay dhaheen ka baxa magaalada laakiin shacabkii oo dhiirada waxay dhaheen annagoo joognaad noogu timideen insha allahu annagoo joognaana ciidanku noo imaanayaa sidii yaana ilaahay u qadaro caws weyne ciidankiyaa galay kadibna nin gaba ku soo dhoweeye wuxuu yidhi ciidan calanka loo dhaarshay iyo ciidanyada hooyo casharraraa in badan oo soo bartoo loo carbiyey hawsha oon caajisayn baad tihiin caadil mahadiiye cudud ciilka biisaad tihiin oon cabsi oqoone cagta iyo codkiinniyo haddii ciribtu soo yeerto oo ciiro boorliya kacaanbus iyo ceeryaamo carar bay niyeestaan wixii idin colaadsha war horaa waxaa loo yidhi col intuu guulguulkaaga gooyo galidkaaga ma gooyo waar waxaan maqli jiray adiguba caqlaad leedahay carar maxaa dhaama waar kalamaaney kuwii diinta ku gaban jiray kuwaan guulle ka cabsan jirin kuwii gardarrada badnaa kuwii wax gumaadi jiray ragaan gabbadaynin iyo waxaa helay geesiyaal shabaabkii waa go'o godkoodii ugu galoo maantaba guuldarraa u taal guulaysta guulaysta geshka yagow guulaysta maryaadhaha ciidamadeennu gefka uma dulqaataan gardarrada ma geerida ma diidaan war dadka cawsweyne waxay yidhaahdeen sugayn iyo wakhtigii wayna soo galay war dadkii horaa tihiine hees aan ku dhafrayon ka qaaday rabafurimaha dagaalka ayaa waxay tahay shabaab waa arkaynaa sida loo galo waa arkaynaa firxadkooda waa arkaynaa khawaarijta waa arkaynaa cabsidooda waa arkaynaa war in la arkaa hadday wax ka tarayso madaxweyne nafta gareen baa suu u fiirinaya nafta uga dhiciti war heeska iga dhexgeline qalcadda labaad waxay leedahay meeshay ku dambeeyaan waa arkaynaa dagaalka waan u socnaa madaxweynaha waan u jeednaa ciidanka waan la jirnaa waryaa tanoo kale arkay warkana ma dhaqan celin baa loo keenay waa arkaynaa oo ku dhafraya ninkaan ammaan war ciyaalka xaafaddu macawisley malayaa idinku yidhi waa shan iyo toban sanno markii dadkiina laynaya ma sidanay u jilixsanaayeen war hore waxaa loo yidhi dagaal xitaa hadduu boqol sano qaato marka loo jeestuu dagaal yahay war waxaa kaloo la yidhi beentu markay kashifanta lama sii wadi karo beenay waa run beenay waa run waa run ka hor laba wiiloo isku dugsi ahayn ayaa mid midka kale aad uga cabsan jiray qaddo uu riiqi jiray guriga canjarada uga soo qaadi jiray looxana waa u dhaqi jiray maalintii dambe intay meel cidla isku heleen ayaa kii casa jiray markuu nafta u yaabay hal feergamey kii kale laga cabsa jirayna markuu arkay gafuurkiisoo dhiig leh cagahoo wax ka dayey kii cabsa jiray oo farxay wuxuu ku shallaayey waxaan cabsi kurba iyo dhibaato soo maray halkaas feer miyaa iga xigay warguul nin holliyaa hela miyaan hore lagu dhihin khawaarijtii carrada joogtay in nabadda cid baan hore ula dagaalinay haddeer waa la cayrsaday war calaa kulli xaal waxaa hore loo yidhi ilaahay markuu adduunyada dhise aadmiga sime ninna asaagiinoo adoonsado uma abuurine ayaa ka dhacday mar haddaad ogtiin asxaan iyo wanaag inaanu oggolayn imalaawihi ajashaada raba looma arxame war talegaraam intaan la helin ayaa soomaali kale maana la isugu keenay kadib dagaalkay iska waraysteen midkii u horreeyey wuxuu yidhi shabaab waa la ceyriyey kii kale wuxuu yidhi waa la eriyey mid kalea ah wuxuu yidhi waa la baxsaday mid kalea ah soo boodo wuxuu yidhi waa la raacdeeyey mid kalea ah wuxuu yidhi waa la bursaday mid kalea yidhi waa la buusay kii u dembeeyey wuxuu yidhi fakataxay dheheen war ma fadalkooda laga dhaansaday war waxaad ka tagta cagahay wax ka dayeen hayehe fadaanta miyay gadiyeen war ma oodday jabsadeen war shamsi baa lagu qaaday war oodqaadis iyo jiidis waa isla gurugeyne waa kudeen nimankii haye roora jabsadeena aryaadhaha kuwaasu meelay fadhiyaan ma lahoose migay cabdullaba wuxuu yidhi ow godadkiya laga gubo waxay gaaleen gaabiib cidla godadkiya laga gubo waxay gaaleen gaabiib cidla war cabdulow ma gabiib bannaanay xabad u istaageen hada caqli xumadooda geri go'an cidla ciidan garabsaadiyo gacali dhaweyn gabal maygu dhacay miyay ka maraysaa war kalamaana war ma haysaan cadowgaasi meel kasta waa ku jabeen baabuurtii qarax ay ku rari jireenoo laga raystanaysaaka waxay isku dayen inay muqdisho soo geliyaan leyla calaa wa ay buruuf ka dhigeen bay soo buuxiyeen baa layidhi hayehee xabagii burmaay soo mariyeen um oh, xildhibaana iska soo dhigeen warwarkaa dhexgelinina ifka xalal markay marsiinayaan miyay if iyo u leexdeen waar toos bay u tageen baa lagu yidhi war adigii laftaada ka tageen baa lagu yidhi war moog baa tahaye ciidanku markay ka war xabad bay ku bilaabeen kadibna keligood bay qarxeen hadda waxaa la sheegay firirkii ka baxay in hal nin ku dhintay dad xaafado fog joogaana waa ku dhaawacmeen markaa ma wax ka dhacday iska qarxow cidmaan qarxina aduunbaa qarxay aryadhaha war ma haysiina taageerayaashoonu waxay dhaheen haddaad saas ku sii wadaan

ama tartamii hore khamiis u socdaa gorgia si loo xiro warhaanoo badanoo taraamka dhagan huma niirogan iyoon ama lihire warsheegoo wax kalaa lagu eedeeyey tartan kuma jirin warwarka ha iga dhex gelinine tartankii hirgeliya hibadaada oo dhowr jeer dib u dhacay muddo go'an baa loo qabtay horta yaa garsooraya tartanka war tartankan waa kii hore loogu ballansanaaye saaxiibkii abwaansangaab wuxuu yidhi war hooyina samaalow sawdka aadna leedahay iyo sadarkan kugu qoray mareegtaada saartee saaxiibkaa ka waridee saartay dhaayaha ma sidii horeeto lagu kala socdaalaa mise waa mid saxa oo taariikhda lagu sugay warwarka ha iga dhex gelinine taariikh sugan ayaa loo cayimay waana kowda sebtembar waxaana ka dhiman toddobaaduun haye hata gobayeelkatartime oo sheegdana aryamadeeyo war mahaysida waxaa lagu yidhi guurow gabay geeraar baraambur iyo dhammaan suugaanta nuucyadeeda kala duwanaa lagu tartami karaa wartartankaani ma fududa waxaa liigulaysiyyaasha waxaa maal marinahaya madaxweyne xasan sheekh maxamuud suuqa bakaaraha waxaa ka dhacday bil ramadaana ah, shabaab waxay qabteen tartan qur akhrisa kadibna ilmihii ku guulaystay kaalinta koowaad waxay amaalmarin u siiyeen qora aaka iyo bumbo iyo bastoolad kaalinta labaadna waxay siiyeen qora aaka kaalinta saddexaadna bumbo marka maalmahan madaxweynuhu furuntou fadhiyaaho dagaalow ku jiraahe abwaanada tartanka ku guulaysta ama u dhashiikayaal iyo beekaamyo ku amaalmariyaa aryaadhaha ninka af ku dirira inuu gacan ku dirira xaa u diida afku wuxuu la xogaya xawda kaa jarabaan maqli jiray dagaal go'aanka madaxweynuhu waayahan waan dagaalamaynaa waan dagaalamaynaa dumarkii raggeennaba ina soo dareershaa ow ahay dee tartanka ku guulaysaa dagaalka hore ula geshide warwar mahaysanaan shaqaalaha wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka dhammaantood maanta waxay isugu yimaadeen hoolkii shirarka waxayna yidhahdeen waxaan u diyaarsannahay garab istaagga ciidanka iyo dabargoynta khawaariij hadda hal xaboo maas afka ku soo xirtay ama koofi wata ma jirin ubba wasaaradihii kale mey gortaa war bashiiro war ma hayside madaxweyne dani iyo madaxweyne xasan sheekh gaalkacyay ku kulmayaana la yidhi war bashiirow wax la waayay geelow ninkii waalanbawdudaaaryadhaha war ma haysiina beriga ra'yisul wasaare xamsa waxa u la kulma taliyayaasha ciidanka amniga waa dhintay waa baxsaday waa dhintay waa la waayey ma uu yidhi war tigtog ma intaasaa loo xidhay bow ama buldaanana loo haystaa war bashiirow war ma haysiina buntland tigtog nagama xidhay tiri aryadhaha war ma haysiina hadda ka hor waxaa la yidhi laba nimoo arag galaa la kala celi waaye warwarkaa naga qasinina labadii nin markii la kala celin waaye wiil ciyaalka xaafadda ahaa hadlay laakiin mid caqli badan ahaa wuxuuna yidhi labada nin midka toorrada wataan la jiraa anugu kadibna labadoodiiba mid kastaa midkii kale ka shakiyey markaasuu gadaalgadaal u baxay war calaa kulli xaal wiilkaas labadii ninaa ummaddu ku daasheen la kala celin waaye xeelad ay ku kala caranaanoo keene ee hadday aa u soo qaadateenood ula jeedeen war shabaab miyaa carar kuugu dhiman yahay warwar ma haysida gooja laguma kala bixin dhawaaqlow adigana gooja caddahay kaaga dhegantahan kuu nacay reer cows weyne waxay dhaheen halagu yidhi galladaan sugayniyo wakhtigii wayna soo galay horta shabaabku amiirada ka tirsan oo maalin kasta xogtooda soo tabiya may iska qabtaan war afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga caanood wuxuu yidhi dhallinyarada waxaan kula talinayaa inay isu soo dhiibaan kollayba amiiradu waxay isku day doonaa inay cararaan waana la dili doonaa amba waa la qaba doonaa ou yiri laakiin dhallinyaro in laftiinna hahaligin ou yiri markii ay dagaalka idiin soo diraan soo gembiyo jiirada ka soo leexda u yiri hadday idin waardiyeena idin suurtageli weysane furunta markay idin soo geliyaan qoraga inta gadaal ka tuurtiin oo jilibka dhigitiin gacmaha kor u taaga ciidankeena waa la ballano idin taaba maayaan markaasi warqishkaas ma dhallinyarada keliya uu sheega soo amiraduba maqli maayaan war iyagoo qudhoodu inay isoo dhiibaan kama reebana hayay hayay hayay ka soo kacay hayay fariimahaas iyo xubintaasi kalamaan waxay u dambeeyeen barnaamijkeenii falaqeynta wararka idaacadda kulmiya magaalada muqdisho shariif cabdulla maxamed sheeke ayaa farsameynayay intaan barnaamijka mid lacin ku kulmi doona saaxiibayaal nabadgelyo